بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين waxaan gelaynaa qaybtii toddobaad ee kitaabkii suwar min xayaat الصaxaaba waana kitaabkii toddobaad waana kii ugu dembeeyey waxaana ku horeeya suraaq ibnu maalik saxaabiga lagu magacaabo suraaq ibnu maalik ayaan baranaynaa qisadiisa kayfa bika see xaalkaagu noqonaya yaa suraaqatu suraaqow idaa labista haddaad xirato oo aada labisato siwaariya kisra kisra jijimooyinkiisii maalintaad gashato ka waran xaalkaagu suu noqon doonaa rasuulkaa sidaa yidhi kayfiyadda iyo qaabka iyo wakhtigii la yidhina way noo imaan doontaa habad way booday waxaa soo boodoo soo degdegoo soo kacay qorayshun quraysh daata sabaaxin subax subxooyinka u saaxiiba ayay soo kaceen wajilatan ayadoo cabsanaysa madcuuratan la argagax geliyey madcuurad ahoo laga fajiciyey oo yaaban bay soo kacday qoraysh maalin subax subaxooyinka u saaxiibka ah faqad sara waxaa ku faafay fii andiyatiha naadiyaalkeeda waa meelaha ay fadhiisato ayaa waxaa khabar ku faafay anna muxammadan muxamed qad baaraxa inuu ka baxay makata maka mustatiran asagoo ku isku qarqarinaya mustatir asagoo ah isku asturahaya oo ku dhex baxaya bijunxi dulaami mugdiga asturkiisa mugdiga asturkiisii mugdiga habeenkii asagoo ku sii baxaya ayaa soo gaaray inuu xalay maka ka baxay falam yusadiq ma aysan rumaysanin zucamaa'u qurayshin qoraysh odayaasheedii annaba'a warka hadalkaasi waa u cuntami waayayo hadal run ah way u qaadan waayeen waindafacuu way soo baxeen yabxahuuna ayagoo baarbaaraayoo ka raaraadinaya can can الnebiy nebiga fii kulli daarin aqal walba ama guri walba oo min duuri bani haashim reer bani haashim guryahooda ka mid ah way soo dhaqaaqeen reer bani haashim guri kastoo guryahooda ka mid ah ayay ka raadinayeen wayanshuduunahu ayagoo ka raadinaya fii kulli beytin guri kasta oo min buyuuti asxaabihi asxaabtiisa guryahooda ka mid ah xataa ataw ilaa ay yimaadeen manzila abibakrin abibakar gurigiisa abibakar gurigiisay qorayshi timid fakharajat waxaa u soo baxday ilayhim xaggooda ibnatuhu gabadhiisii asmaa asma binti abibakar weliba abijahal baa albaab ka garaacay markuu garaaco asma ka furtoo asmaa u soo baxday faqaala lahaa waxa uu ku yidhi abujahlin ayna abuuki yaa bint na aaway aabbaha ayna aaway abuuki aabbaha yaa bint gabar yahay aaway aabbaha faqaalad waxay tidhi la adri ma ogi ayna meesha huwa asaga al'aana hadda uu yahay haddeertaan meeshuu ku sugan yahay ma aqaan bay tihi farafaca waa kor qaaday yaddahu gacantiisa waladama wuu dharbaaxay khaddaha dhabankeeda dhafoorka ayuu dharbaaxa uga dhuftay ladmatan dharbaaxa ahwad riday biqurdihaa dhegadhegaheedii cala alardi dhulka nin faaxishoo aad xun buu ahaa nin aan hagaagsanayn buu ahaa abujahl gabadhaa yaristaa intuu dharbaaxo u qaaday farafaca yadahu gacantiisuu kor u qaaday walaqama waa dharbaaxay khaddaha dhafoorkeeda ama dhabankeeda latmatan dharbaaxo ahwad hoobisay ku riday biqirtihaa dhegaheeda waa dhegadhegaheediiya cala alardi dhulka aad buu ugu dhuftay janna waxaa waashay junuunu zucamaa'i quraysh junna waxaa waaligalay oo waashay oo jinnoobay junuunu zucamaa'i qoraysh qoraysh odayaashooda baa kacay macnaha xiina ayqanuu markay yaqiinsadeen xiina wakhtigii ayqanu ay yaqiinsadeen anna muxammadan muxammed haadara inuu ka baxay makata maka wa jannadu waxay isku soo ururiyeenay kulmiyeen kulla man mid dhammaantii ladayhim agtooda ahaaday oo min qufaati alahari dadka reed raaca u saaxiibka ah qofka baxsada meesha uu maro iyo sida xaaladiisu ay tahay dad qubara ku ahaa jireen dadkaasay soo jundiyeenay soo ururiyeen waa dadka qufaadkeehe ah dabagalka alahari reedka ku sameeya eh, litaxdiidi say u xadidaan oo ay u calaameeyaanay u tilmaamaan aariiqa wadadii alladii salakahu uu maray ama uu qaaday wamada way la tageen qurayshna macahum raggaa la tageen yabxauuna ayagoo baarbaarahaya canhu muxamed xaggiisa falammaa markii balaguu ay gaareen haara hawr haaru hawr markii ay gaareen godka lagu magacaabo godkii hawr qaala lahum waxay u dhaheen waa nimankii raadraaca u saaxiibka ahabaa qoraysh waxay ku dhahday qaal waxay u yidhaahdeen lahum quraysh qoraysh waxay u dhaheen qufaatu qufaatulahari dadka raad ka raaca ee qubarada markaa ah wallaahi allaan ku dhaaranaya maa jaawasa ma gudbin saaxibukum saaxiibkiina haada algaar godkaan haddaan qiyaasno xilliguu soo baxay iyo wakhtiga hadda aan marayno haddii socod noocaasa la qiyaasee la tilmaamo ma gudbi kara mana dhaafi kara godkaan aan hadda taagannahay saasay markaa qiyaaseen wallaahi maa jaawaza ma gudbin oo ma tallaabin saaxibukum saaxiibkiinii haada algaar godkaan ee kan ah walam yakun mana aysan ahayn haa'ulaa'i kuwa mukhti'iina kuwa ku qaldamay ma gefin sidii loogu tala qiyaastii u sheegeen fii maa qaaluuhu liquraysh waxay qoraysh u dhaheen qoraysh waxay u sheegeenay u dhaheen inuusan meeshaa dhaafi karin khata' ma noqonina way asiibeen faqad kaana muxamed muxamed wuxuu ahaa waa rasuulkee iyo wa saaxibuhu saaxiibkiisa fii daakili اlgaari godka gudkiisay ku jireen waa daakilka qaarka waa gudaha godka wa kaanat qurayshun qurayshna waxay ahayd taqifu mid dul taagan fowqa ra'sayhimaa labadooda madax dushooday taagnaayeen meesha ay ku taagan yihiinee godka ku yaala yay ku jiraan nebiga iyo abubakar ayagiina way kor taagan yihiin madaxyaalkooda xataa ina asidiiqa ilaa abuubakrin asidiiq ra'a uu arkay aqdaama alqowmi qoomka gomdahoodii lugihii qoomka ayuu arkayoo tataxarak tataxaraku dhaqdhaqaaqahayo fowqa algaari godka korkiisa lugahoodii ayuu arkayoo socsoconaya fadamacad waxaa daatay caynaahu indhihiisa waa ooyey abuubakar radia allaahu canhu mar alaala markii lugahoodii ay meesha ku dul marmarayaanuu arkay abuubakar indhihiisii waa ilmeeyeen fa nadara waxaa fiiriyey ilayhi abuubakar alrasuulu rasuulkaa eegay nadaratan nadrata xubbin kalgacayl fiirmadeeda wa rifqin iyo fiirmo naxariis iyo wa citaabin mid canaan intaba ayuu abubakar rasuulka ku eegay fahamasa waa hoos hadlay fahamasa asidiiq abubakar qaa'ilan asagoo odhanaya macnaha tartiib buu u hadlay si tartiib ah ayuu ugu hadlay asagoo dhahaya wallaahi allaan ku dhaartee maa calaa nafsii abkii naftayda u oyn maayo aniga mid naftiisa u oynaya miihi ihi rasuulkii allo walaakiin makhaafata waxaan ka cabsanayaa an araa fiika inaan adiga kugu arko makruuhan wax makruuh ah wax xun inaan kugu arka yaa rasuul allah inay intay gacanta kugu dhigaan dhibaatii waxyaabo kale ku gaarsiiyaan makruuh ayaan nacayaa inaan kugu arko inaan arka rasuulkii allah waxaan karaahsanayo waxaanan ku farxin taasaan la oynayaa yaa rasuul allah faqaala lahu rasuulu rasuulkiibaa abuubakar wuxuu ku yidhi nebigii alkariimu sharafta lahaa muطma'inan asagoo xasilinaya oo dejinaya abuubakar laa taxzan ha murgoonin yaa abaabakarin abaabakarow fa ina allaha macanaa ilaahayaa nala jira subxaana watacaala ilaahayaa micigeenna ahee ha murgoonin laa taxzan ha tiirin ha murgoonin yaa abaabakarin faina allaaha ilaahay macanaa micigeenna waaye faanzala allah ilaahay baa soo dejiyey alsakiinata xasilooni calaa qalbi الsidiiq abuubakarna sidiiq qalbigiisa waraaxa wuxuu bilaabay haddana yanduru inuu eegahayo fiirinahayo ilaa aqdaami alqowmi qoomka gomdahoodii lugahoodii inuu fiirinahayo ayuu haddana bilaabay waraaxa wuxuu bilaabay abuubakar yandur inuu fiirinahayo eegayo ilaa aqdaami alqowm uma kabacdi qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow low anna axadahum haddii midkood nadara uu fiiriyo ilaa mowdica qadamayhi labadiisa lugood meesha ay yaalaanay saaran yihiin la ra'aanaa waana arkaya rasuulkii allow mid kastoo ayaga ka mida meeshuu ku taagan yahay lugihiisa mowdicooda iyo makaankay ku taagan yihiin hadduu hoos u fiiriyo la ra'aana waana arkayaa fa qaala lahu rasuulu rasuulka abuubakar wuxuu ku yidhi maa dannuka maxaad u malaynaysaa yaa abaabakarin biitnaynin laba qofood oo allaahu haaliuhumaa ilaahay saddex ku yahay subxaana wa tacaala maxay kula tahay laba qofood oo ilaahay saddexeeye maxay maxaad cabbiran kartaa dannigaagu muxuu noqonayaa waa nebiyada waxay isticmaalaan inta badan muuse markay qoomkiisii dhaheen innaa lamudrakuun qaala kallaa ina maciya rabbii sayahdiinii buu yidhi ha cabsanina ilaahay baana ila jiraa rabbi baana i toosin doona subxaana wa tacaala maxaad u malaynaysaa maadannuka yaa abaa bakarin biinayni allahu haaliثuhumaa ilaahay saddex ku yahay subxaana wa tacaala wahunaa samicna wahunaa meeshaabay samicaa maqleen nebigii abuubakar bafatan wiil dhallinyaro ah oo min quraysh reer quraysh ka mid ah yaquulu lilqowm qoomkii u dhahaya halumuu warkaalaya ila algaari godkaan nandur fiian fiirine soo baxa godkii nebigay ku jiranaya abubakar yuu farta ku taagaya kaalaya soo baxa aan godkaan fiirine way maqlaayaan rasuulka iyo abubakar radia allaahu canhu wa hunaa samica fata shaab bay maqleen oo min quraysh yaquulu lilqowmi qoomka ku dhahaya halumuu tacaaluu macnaha kaalaya ila algaar godkaan xaggiisa u imaada nandur waa fiirinaynaa fiihi gudihiisa faqaala lahu umayatu ibnu khalafin umay ibnu khalaf baa yidhi saakhiran asagoo jeesjeesaya alam tara miyaadan arkaynin ilaa haada alcankabuuti caaracaarada alladii cashasha calaa baabihi buulbuulka ka samaysatay godka albaabkiisa coshcoshtay cooshcoosh ka samaysatay godka albaabkiisa ma u jeedid miyaa daban yaho markaad leedahay godkan aan ka fiirino meeshaan meel wax gala egtaa buu la jeedaa waana saakhir waa jeesjeesayaa faqaala lahu umaya ibnu khalaf baa yidhi saakhiran asagoo jeesjeesaya alam tara miyaadan u jeedinoodan arkaynin ida ilaa haada alcankabuuti caracaradan alladii cashasha cooshcooshtayoo abuul abuulka ka samaysatay calaa baabihi wallaahi inahu midkan aqdama wuxuu ka horeeyey min miilaadi muxamedin moxamed dhalmadiisa moxamed markii la dhalaa intaan la dhalin kahor bay caaracaaradan buulka meesha ku samaysatay buu yidhi hayra laakiin ana abaa jahlin abaa jahl nin fiiro dheer buu ahaa qaala wuxuu yidhi wallaata alcuza labadaydii ilaah baan ku dhaartay laatii cuza ula jeedaa inii anigu la axsabuhu waxaan u malaynayaa qariiban minaa meel noo dhow inay joogaan muxamed iyo abubakar maaho nagama foga buu yidhi laaxsabuhu waxaan u malaynayaa qariiban mina inay noo dhow yihiin yasmacu way maqlayaan maa naquul waxaan dhahayno wayaraa way arkayaan maa nasnac waxaan samaynayno abijaala dhankaasuu maray asagana waa shay aad iyo aad u cajiib badan walaakiin laakiin maxaanu arki la'nahay haddii annaga aan arkay ayna arkayaan aynana maqlayaan maxaa loo arki la'yahay walaakiin laakiinse sixrahu sixirkiisiibaa raana wuxuu ku dhegay uu daboolay calaa absaarna indhaheena waa nin sixir badan bay dhaheen nin sixir badan waayo sixirkiisa yaa indhaheenii daboolayba taasaan la arki la'nahay maahane waxaan u malaynayaa inaysan naga fogayn waana na maqlayaan waana noo jeedaa oo laakina sixrahu sixirkiisii waa moxamed sixirkiisii baa raana ee qataa daboolay calaa absaarinaa indhaheenna bay laakiin anna qorayshan qoraysh lam tanfud kama jafin yaddahaa gacmaheeda yanfad macnaha iskuma dhabin gacmaheeda waxaa laga wadaa kamaysan faraxalanin oo iskama dhaafin min amri اlcuhuuri cuhuurka arintiisa amrulcuhuur macnaha wuxuu ula jeedaa helitaan la helo moxamed arinteeda kama faraxalanin iskama dhaafinoo faraha kama gacmahooda yaddaha gacanteeda kama tirtiranin min amri alcuhuuri helitaan calaa muxammadin muxamed la helo arinteeda walam yanfani mana ka zuulin walam yanfan macnaha kama aysan noqonin oo kama laabanin casmuhaa go'aankeedii calaa mulaaxaqatihi in la haleelo nebi moxamed in la haleelo laga daba tagoo lasoo qabtana casmigii iyo go'aankii ahaa kama aysan noqonin iyagoo saa u waayey oo meeshii ay u malaynayeenee loogu rajada badnaa caarada ay guriga ka samaysatay dhaheen meeshaan wax kuma jiro ayadoo saas ay tahay xataa weli ma dhaafin oo kama joogsan inay haleelaan faaclanat waxay iclaanisay qoraysh waxay ogeysiis ku bixisay fi lqabaa'ili qabiilooyinkii almuntashirati ku daadsanaa ee degganaa calaa tuuli ariiqi waddadii dheereed ee isku xirtay bayna makkata waalmadiina anna man ya'tiha qofkii la yimaada oo keena bimuxammedin nebi muxamed xayan nolol aw mayitan ama geeri falahu inuu leeyahay mi'atun boqol oo min karaa'imi alibili geela kan ugu fiicfiican markaa ah geela midka ugu wan wanaagsan boqol halaad ayaa la siinayaa qof allaala qofkii keena moxamed dhimashadiisa ama noloshiisa asoo meyda loo keeno waa bixinaynaa asoo nool haddiina loo keenana waa bixinaynaa iclaankaasay bixiyeen ogeysiiskaas ayay bixiyeen fa aclanad waxay daaha ka qaaday oo ay iclaamisay waxay ogeysiis ku bixisay fi lqabaa'ili qabiilooyinka dhexdooda almuntashira muntashirka ahee degan ku faafsanee kala degdegan calaa tuuli ariiq waddada dherarkeeda isu xirta bayna makkati waalmadiina anna man ya'tiha qofkii la yimaada oo keena bimuxammedin xayan nolol aw mayitan ama dhimashaba falahu mia boqol buu leeyahay oo min karaa'imi اlibil geela kanuu fiicfiican ka mid ah kaana suraaqat ibnu maalik qisadiisii hadday bilaabanaysaa marka meeshaa buu ka soo gelayaa ilaa dhammaadkeeda asagaa wadan doona kaana suraaqatu bin malik almudlali reer mudallij ahaa fii nadi naadi buu fadhiyey nadi waxaa la yidhaahdaa waa golaha iyo meelahay khayaaruhu isagu tagaan waa makaanka lagu kulmee la fadhiistee lagu sheekaysto waa gole ama majlis naadi ayuu ku sugnaa oo min andiyati qowmihi golooyinka iyo meelaha ay qoomkiisu fadhiistaan oo fii qudayd qudayd meesha layhahda ku taala qariiban min makka makay in yar u dhow dahay qudayd fa idaa birasuulin waxaaba yimid ergo oo min rusuli qoraysh qoraysh ergadooda ka mid ah nin lasoo dirayo qorayshi ay soo dirtay baa yadkhulu soo galay calayhim korkooda waaba inuu u soo gelaya calayhim naadigii dadkii fadhiya dushooda ama qabiilkii reer mudlaj ayuu u soo galay wayudiicu uu dhabaafinahayo uu faafinayo shaacinaya fiihim dhexdooda naba aljaa'iza jaa'isadii iyo abaalmarkii warkeedii jaa'isadii alkubraa ee weyneed allatii taasoo badalatuhaa ay hurtayay inay bixiso quraysh ayna siiso liman ya'tiiha qofkii la yimaadoo kee nebi muxammadin xayan aw mayitan geeri iyo nolo labadaba famaa kaada ma sigin suraaqa yasmacu inuu maqlo binuuqi اlmi'ati boqolkaa geel nuuqaa iyo halooyinkaa boqolka ah inay dhegihiisa ay soo gaaraan maba siginba xata shra'a ilaa ay taagtay ilaa ay u hanqal taagtay ilayha geelaa xaggiisa aطmaacuhu damaciisii damaciisii oo dhan boqolkii geel baa galay wuxuu is yidhi allay lehe boqolkan geel si fiican uga faa'iidayso famaa kaada suraaqa yasmacu binuuqi اlmi'ati xata shrabat ilaa ay taagmatay u hanqal taagtay ilayha xaggeeda aطmaacuhu damacyadiisii washtadda waxaa xoogaystay calayha korkeeda xirsuu ku dadaalkiisa suu boqolkaa halaad ku heli lahaa inuu ku dadaalo walaakinahu dabada nafsahu naftiisii buu ku xidhay arrintaa naftiisa ayuu ku dabtayuu ku xiray falam yafhum kama soo bixin bikelimatin ama kuma hadlin kelimad waaxidatin ee keliya hal mar xataa ma hadlin isla markuu maqlay asagunbaa isku xiray xataa maxaaba xataa intii laa tataxarak aysan dhaqaajinin aysan kicin aطmaacu اlaakhiriin kuwa kale damacooda waa haddii la sheeg sheego boqol baa la bixinaa boqol baa la bixinaa la dhaho qof kasta damac baa gelaya marka suraaq wuxuu isiri keligaa ku liibaane boqolkan geel intaad soo qabata maxamed u keene boqolkaaga halaad ku shiidbax buu yidhi iska qaada ayagoo dhanba baahida iyo fakrigana markaad uga bax xataa laa tataxaraka aطmaacu اaakhariin wa qabla an yanhada intuusan hinqanin waa intuusan kicin suraaqa min majlisihi golihii uu fadhiyey dakhala waxaa soo galay calaa naadihi naadigii rajulu nin baa soo galay waa golihii oo min qowmihi qoomkii suraaqa ka mid ah nin tolkoodii ka mid ahaa soo dul istaagay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay laqad mara bii waxaa isoo maray aniga al'aana hadda alaaatu rijaalin saddex nin wa inii anigu la adunnuhum waxaan u malaynayaa muxammadan wa abaa bakarin iyo wa daliiluhumaa kii wadada tusaaya waa cabdalla nulayqida la yidhaahdaa cabdulaahi bnu rayqid baa jidka tusaayo nebigu ay la ballameen saddex maalmood kadib noogu imow kaar thawr labadii halaadna labadii mtaqaanaa daabadna inuu u soo kaxeeyo saddex maalmood kadib buu cabdullaahi meesha ugu yimid saddexdoodii baa israaceen laakiin cabdullaahi markaa kaana calaa diini qowmihi ma islaamsanayn oo qoomkiisii diinkooda ayuu ku jiray laakiin way aamineen rasuulka sal allau calah wasalam ilaan dadka ayagoo xataa diinta islaamka aan haysanin qaar aqayaar ahoo la aamini karaa ku jira dad iska akhlaaq wacan baa ku jira xataa haddaysan diinka weli qaadanin wa min ahli اlkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bidiinaarin laa yu'addihi ilayka buu yidhi ila subxaana wa tacaala ahlu kitaab man baa ka mid ah haddaad qintaar ku aaminta lacag fara badan yu'addihi ilayk kuu soo gudanaya waxaa ka mida mid haddii lagu aamina diinaar aan kuu gudaynin ilaa maa dumta calayhi qaa'iman inaad dul taagan tahay maahane war sii riyaalkeyga war sii boqolkeyga inaad maanta dhan ku haysa maahane aan ku siinayn kuna marka haddii lagu aamino diinaar intaasoo kun isla markii kuu soo gudanaya dad aamin ah baa ku jira idan rasuulku way aamineen sala allahu calayh wasalam diinka qoonkiisuu ku jiray laakiin waxay iskula heshiiyeen in saddex maalmood kadib uu meesha ugu yimaado marka nin baaba yimidoo hadalkii ayadoo lahaayo lasoo fariisari welio meeshii aan laga kicin intuu dul yimid yidhi war saddex nin baan soo arkay saddexdoodii waxaan moodaa midna inuu moxamed yahay ka labaadna inuu abubakr yahay ka saddexaadna daliilkii waddada tusaayey inuu markaa yahay fa qaala suraaqa suraaqa wuxuu u fahmay in boqolkii geel looga hormarana ma rabo muxuu samaynayaa marka suraaqa wuxuu yidhi bal war iska daahum ayagu banuu fulaanin waa reer hebele waxaad soo arag saddex nin soomaa waa hebel iyo hebel hebel buu yidhi madow way aadeenoo way baxeen yabxahuuna ayagoo raadinaya calaa naaqatin hal lahum ayaga ay lahaayeenoo adalluuhaa ay lumiyeen hal ka dhuntay bay raadinaayeene war moxamed iyo abubakar mee raggaase nagadaa hadalka buu yidhi hadalka nagadaa faqaala suraaqa bal hum banu fulaanin madow way baxeen yabxahuuna ayagoo baarbaarayo raaraadinaya can naaqatin lahum hal ay ayagu lahaayeen adaluuhaa ka dhuntayay lumiyeen taasay markaa raadinayeen faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi lacallahum kadaalika waa dhici kartaa wallaahi lacallahum waa la arkaa kadaalika inay sidaa tahay wasakata waana iska aamusay uma kabacdi makaa waa nagaaday suraaqatu suraaqa qaliilan in yar waa isla markii hadduu kaco shaki baa dadkii gelaaya caqli baa la isticmaalayaa uma makaha suraaqa qaliila xataa laa yufiiru qiyaamuhu ilaa istaaggiisu aysan ku kicinin axadan qof oo miman fii naadiy naadiga joogay naadigii golihii la fadhiyey qof ka mida suusan u shakinin cabaar buu fadhiyey falammaa dakhala alqowmu qoomku markay qoomkii markay galeen fii xadiiin aakhara sheeko kale sheekadii moxamed iyo boqol halaad baa la siinaa iyo saddex nin baa meesha maraysay war naga aamustii markay dhammaatay oo sheeko kale layska galay insalla wuu ka soo siibtay min baynihim dhexdooda insilaalka waxaa loola jeedaa si qarsoodiyo dhuumasho ah yuu tartiibka ka soo siibtay min baynihim dhexdooda wamadaa wuu soo dhaqaaqay kafi kafiif famadaa wuu soo dhaqaaqay khafiifan asagoo fudud khafiifan ama khafiyan asagoo isqarinaya musrican haddana degdegaaya ilaa beytihi gurigiisii buu soo aaday wa asara wuxuu ku siriyaystay israarkan waa amar wuxuu amray lijaariyatihi jaariyadiisii waa gabadhii u shaqaynaysay bian tukhraja inay la baxdo oo ay ula bixiso lahu asagay u bixiso farasahu faraskiisa fii gaflatin min acyuni nnaasi meel ay ilowsan yihiin dadka indhahooda meel aysan dadku arkaynin in faraskiisa ay u bixiso <clears throat> wa an tartabidahu iyo inay ugu xirto lahu asaga fii baطni اlwaadi waadiga badnigiisa waadiga calooshiisa igu xir buu yidhi faraska wa amara wuxuu kaloo amray ghulaamahu addoonkiisii bian yucidda inuu u diyaariyo lahu asaga silaaxahu hubkiisii waa yakhruja inuu bixiyo bihi hubkiina min khalfi اlbuyuuti guryaha gadaashooda inuu ka bixiyo oo haddii albaabka laga bixi dad baa jooga gadaal ka bixi buu yidhi khalfi اlbuyuut xataa laa yaraahu axad suusan qofna u arkin wa an yajcalahu inuu yeelo seeftiisii hubkiisiina fii makaanin qariibin meel u dhow min alfarasi faraska agtiisa waa haddii faraska meel ka dheer laga dhigana intuu doonanayu soo soconaya la arkayaa marka meel faraska u dhow ii dhig buu yidhi <clears throat> labisa wuxuu xirtay suraaqatu suraaqa laamatahu laamadiisii buu xirtay waa camburbireedkiisii cambuurbereedkiisiibuu markaa xirtay wataqallada wuxuu garwaaxsaday silaaxahu seeftiisa garwaaxsiga waa inuu qofka seefta soo qaadou garabka saarto ama garabka surto wataqallada wuxuu garabka surtay dhe haddii kale ama suu garwaaxsaday silaaxahu hubkiisii wamtataa wuxuu ku fadhiistay sahwata farasihi faraskiisa dhabarkiisa ayuu markaa ku fadhiistay watafiqa wuxuu guda galay yuqidu inuu israacraacsiinayo boobsiinayo assayra socodka liyudrika suu u uga daba tago muxamedan muxamed qabla an yauda eh, qabla an ya'khudahu intuusan qabanin axadun siwaahu qof asaga ka soo haray macnaa intaan looga hormarin oo qof kale uusan uga hormarin qabashadiisa ayuu u degdegay oo wayadfara uusan ku liibaanin qofkaa labaad bijaa-izati quraysh abaalgudkeedii abaalgudkeeda waa haddii looga hormaro qofka ugu soo horeeya soo qabta abaalgudka iskale saa darteed wuu ku liib kuma liibaanayo wayakfara ama inuu asagaba ku liibaanuu doonayo haddaan looga hormarin bijaaizati izati quraysh abaalgudkeedii kaana suraaqat bni maalik suraaq ibni maalik wuxuu ahaa faarisan geesi oo min fursaani qowmihi qoomkiisii geesiyaashoodii ka mid ah almacduudiin ee farakutiriska ah ragga fursaantay geesiyaasha ah ilan dadka muuqda ma badna waa dad farakotiris ah dadka farakotiriska ahee yar waayo طawiila alqaamati nin joogiisu dheer yahay buu ahaa suraaqi aad buu u dheeraa cadiima alhaamati madaxiisana uu weyn yahay basiiran aad u og oo yaqaana basiira u leh cilmina u leh biiqtifaa'i اlafari reed raaca in dadka la raadguro qofka meeshuu ka baxay iyo meeshuu gaaray la dadka ogaada dadka ka mid ah ayuu ahaa basiiran mid aad u garanaya buu ahaa biikhtifaa'i alahari raadraaci raadgurka sabuuran mid adkaysi badan buu ahaa aad ugu sabar badan calaa ahwaali turuqi waddada dhibkeeda waddada macaawo dhan hadduu iska saarnaado dhibkeeda ma dareemaayo sabuuran calى ahwaali اطurqi waddada dhibkeeda wa kaana ilaa daalika wuxuu ahaa oo intaa usii dheeraa kullahu intaa dhammaan ariiban labiiban inuu ahaa nin caaqil ah oo garad badan ariiban waa caaqil labiiban nin labiib aho dhug iyo garad badanoo caaqil ah shaaciran abwaan ah shaacirna waa ahaa gabya wa kaanad waxay ahayd farasuhu faraskiisa min citaaqi اkhayli fardaha kuwa ugu asalsan buu ahaa asalka faraska kariimka ahee quruxda badanee fiicanee orodka badan yaa la yidhahdaa ictaaqa alfaras faraskiisa wuxuu ahaa min citaaqi اlkhayli fardaha kuwa ugu wan wanaagsan mada waa dhaqaaqay suraaqatu suraaqa dhaqaaqay yadwi yadwi اlarda arlada asagoo loo soo duuhayo طayan duubid macnaha dhulkii baaba u soo dhowaanayeyba waa nin aad iyo aad faraskiisana u socodsiinayey laakinahu laakiinse maa labisa maba daahinba an cafarat bihi inay la simbirraxday farasuhu faraskiisa wa wasaqada wuu ka dhacay can sahwatihaa dhabarkeedii buu ka dhacay cabbaar markuu socday oo dhulkiina loo soo duubay oo meel fiican uu gaahay faraskiibaa intuu turunturooday asagiina wuu ka faniinayo dhabarkeedii buu ka dhacay fatashaa'ama min daalika wuu baaseystay marka wallahi meesha inaysan kheyr ka soo socon buu yidhi tashaaumku waa sida wuu baasaystay fatashaa'ama min dalik wa qaala wuxuu yidhi maa haada war waa maxay faraskiibuu ku kacay maa haada tabban laka min farasin buu yidhi farasyow hoog baa kuu sugnaaday maxaa dhacay wa calaa dahriha dhabarkeedii buu koray haddana hayra annahu laakiinse asagu lam yamdi ma dhaqaaqin baciidan wax dheer xataa caharat bihi maratan ukhraa ilaa haddana mar labaad ay la simbirraxatay ay la turunturootay fasdaada waxaa u ziyaaday suraaq tashaa'uman baasaysigii waxaa u sii ziyaaday arrintan inaysan u fiicnayn wahama birujuuc laabashuu damcay marka intaan isku halaagsamin dhibna ku gaarin iska noqo famaa raddahu kama celinin can hamihi damicii eh, hamigiisii uu hamiyey inuu laabto waxaa ka celiyey ilaa amachu damcii binuuqi halihii almiati boqolka ahaa eer weligaa dhacdhacadii la rabee boqolkan geel baad ka tegi kartaa boqolkii halaad yaa haddana hamigii u damcay ka celiyey lam yabtacid lama fogaanin suraaqatu suraaqa ma fogaanin kaiiran wax badan oo badan kama fogaanin can makaani cuhuuri farasihi meesha farasku kaga simbaraxday xataa absara ilaa uu arkay wa wasaaxibayhi muxamed iyo labadii la socotay moxamed iyo labadiisii saaxib waa labadii ninay la socotay abubakr iyo cabdulaahiye famadda yaddahu gacantiisiiba wuxuu u taagay ilaa qawsihi qaansadiisa waayo xataa hadduu fallaar la helo uusan qabanuu ku dhufto u dhinto geeridiisii meydkiisa hadduu geeyo xataa lacag baa la siina geel baa la siina asaga saa darteed wuxuu gacanta u taagay ilaa qawsihi qaansadiisii laakina yaddahu gacantiisii jammadad way kagtay jammadad way adkaatay fii makaaniha booskeeda way dhaqaaqi weysay inay la soo baxda hal falaar ama qaansadii waa awoodi waayey daalika arrintaana waxay tahay liannahu ra'aa wuxuu arkay oo kale qawaa'ima farasihi faraskiisii lugihiisa oo tasiikhu sii gelhaya fi lardi dhulka lugihii baaba dhulka faraska u sii gelhaya wاddukhaanu qaac yaqiiqna yatasaacadu kor bay aadahayeen min bayni yadayha horteeda wayuqطaa waxaa daboolay caynayhi labadiisa indhood iyo wacaynayhaa labadeedii indhood fardihiiba waa la kala daboolay ayagii faraskii ama asagii iyo raggiiba waa la kala qariyo qaac iyo duqaan iyo qiiq iyo boor iyo dhas yaa meeshii dhan kor u kacay fa dafaca alfarasa faraskii buu kiciyey fa idaa hiya waaba ayadoo qad rasakhat fi lardi dhulka sii gelaysa waay rasaqitaanka waa quusitaano waxay ku sugan tahayay arladay sii gelaysaa lugihii ku sugan yahay kaannamaa waxaad moodaa samurad in lagu musmaaray fiihaa gudaheeda bimasaamira min xadiid musmaar bir ah iyo qoobkii dhulka in lagula kabiyey yaad moodaa maba soo kici kartaba ma soo istaagaysa faltafata wuxuu eegay ila arasuuli wa saaxibihi nebigii iyo saaxiibkiisii abubakar wa qaala bisawtin daaricin waayo faraskiina guduhu ku jiraa gacantiina way adag tahay asagiina wuxuu qaban kara ma laha nebi moxamed buu milicsaday iyo saaxiibkii abubakar cod daarica oo tabar daran oo daciifa ayuu ku yidhi yaa haadaan labadaanow adcow lii rabbukumaa oo rabbigiin ii tuuga ilaahay ii barya an yuطliqa inuu ii sii daayo qawaa'ima farasii faraskayga lugihiisa aan noqda un xataa wax kale yaanan qaadine bal faraska un lugaha ilaaha iiga soo bixiye intaa ilaahiina iiga barya faاltafata ilىa rasuuli الlaahi rasuulkii allah ayuu eegay iyo wa saaxibu saaxiibkii wa qaala bisawtin daaricin cod daaricahoo tadaruc ku jiroo masaakiinnimuu ku yidhi yaa haadaan adcuwa adcuwaa ii tuuga lii aniga rabbakumaa rabbigiin an yuطliqa inuu ii iطlaaqiyo ii furu ii sii daayo qawaa'ima farasi walakumaa labadiina calaya dusheeda waxaa ballan ku ah an akufa inaan idinka hara cankumaa xaggiina waa ballan buu yidhi mar un faraska lugaha iga soo baxo waxaa ballan igu ah inaan idin dhaafee fadacaa lahu rasuulu aad buu naxariis badnaa sal alla alay wasalam ilaahay ayuu u tuugay faalaqa allaahu ilaahayna waa u sii daayo waa uga saaray lahu asaga qawaa'ima farasihi faraskiisii lugihii waa lu soo baxeen laakiinna aa boqolkii galaade boqolkii geel baa meesha yaala laakiin amacuhu damiciisii baa soo kacay maa labia maba daahinba an taxarakat inay soo dhaqaaqday min jadiidin si cusub haddana hor faraskii lagu habaaba lagaaga bixiyey ma boqol halaanaad ka tegi kartaa busiir haddana taxarakad min jadiid fadafaca farasa faraskiisii buu ka daba cersaday oo uu sii daayay naxwahumaa dhankooda fasaakat way gashay oo dhulkay gashay qawaa'imuhaa lugaheedii haadihi almara markaan ee kan ah akara wax ka badan min dii qabl markii hore intay gashay markii hore hadday waxoogaa ahayd hoosay usii gashay haddana tii hore way ka badatay fastakaaa bihimaa gargaar buu weydiistay marka fastakaaa wuu gargaar dalbay bihimaa labadii nin wa qaala wuxuu ku yidhi ilaykuma war xaggiinna waxaa ahaadoon idin siinaya ilaykumaa qaata dheh haddii kale zaadii sahaydaydii wa mataacii alaabtayda silaaxii hubkayga fakhudaa qaata buu dhahay walakumaa calaya cahdullah korkayga waxaad ku leedihiin ballan alle an arudda inaan idinka celiyo cankumaa xaggiina man waraa'ii dadka iga dambeeya oo idin soo raadinaya oo min annaasi dadka ka mid ah taana waa igu ballan sahadayda qaata alaabtayda qaata seeftayda qaata warankayga qaata kullay idinkaa iskala goya mar unaa layga bixiyo lugaha maanta ma jirto mar kale faqaala lahu waxay ku dhaheen labadoodiiba suraaqa laa xaajata lana bizaadika wa mataacika danka ma lihin zaadkaagii alaabtaada annagu sahayna kaama rabno mataaci alaabna kaama rabno qaado walaakin rudda canna naasadkuu naga celi ballantaa noo sameey laakiin alaabtaadii mataacdaadii sahaydaada qaado uma kabacdi dacaa lahu alrasuul rasuulka waa u duceeyey salى اllahu عalayه wasalam oo alluu u baryey faاnطalaqat farasahu faraskiisina wuu usoo baxay famaa hama falamaa goortii hama uu damcay bilcawdati noqosho inuu laabto naadaahum wuu u naadiyey haddana qaa'ilan asagoo odhanaya asagoo dhahaya tarayahuu isuga tarayahuu macnaha kaadiya ukallimukum aan idinla hadle wax yar ii suga inaan idinla hadlaan rabaaye fa wallaahi baan ku dhaartay laa ya'tiikum idinkaga imaan maayo minnii xaggayga shay-un shay oo takrahuunahu aad nacaysaan wax dhibaan idin gaarsiinaya male in yar bal ii istaaga aan idinla hadle fa faqaala lahu waxay u dhaheen maa tabtagii minaa maxaa naga rabtaa maxaad naga doonaysaa maa tabtagii maxaad ka dalbaysaa ood naga codsanaysaa minaa xaggeena fa qaala wuxuu dhahay wallaahi yaa muxamed ilaahay baan ku dhaartay muxamedow innii anigu la aclamu waan ogahay annahu annahu sayadharu inuu soo muuqan doonuu guulaysan doono diinuka diinkaaga suraaqaa dhahaya diinkaaga inuu daahiri doono meel kasta uu gaari doono waan ogahay wayacluu inuu kor noqon doono amruka amarkaagana waan ogahay facaahidnii ila ballan idaa ataytuka haddii aan kuu imaado fii mulkika mulkigaaga aan kugu imaado adigoo hadda waa lagu burbursanaaye adoo madaxoobay mulki iyo boqortinimo haystaa haddaan kuu imaado ballan iiga qaad an tukrimanii inaad ikaraamaynyso inaad isharfaysood isoo dhowaynayso waktub lii bidaalika arrintaana ii qor buu yidhi fa amara wuxuu amray alrasuulu rasuulku salawaat ullahi calayh asidiiq abuubakar inuu wax u qoro fa kataba lahu wuu u qoray warqad ammaan iyo dammaan baa loo qoray in la karaamayn doono calaa lawxin loox baa loogu qoray oo min cadmin laf ah ila lafahayo looxyaalkay waxaa unba wax lagu qari jiray iyo maqaarada wadafacahu ilayhi wuuna u dhiibay falamaa hama markuu damcay bilinsiraafi inuu soo gadoomo warqaddiina loo soo qorayo suraaqa uu rabo inuu ka soo laabto qaala lahu الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam nebi moxamed baa wuxuu yidhi wa kayfa bika warsay xaalkaagu noqon doonaa yaa suraaqatu suraaqow idaa labista haddaad labisato siwaaray kisraa kisra labadiisii jijimood jijimihii kisra haddaad xidhato say xaalkaagu noqon doonaa nin hadda la bursanaayo oo god ku dhuuntay oo la ceyrsanayo boqol halaal la dul dhigay madaxiisa oo haddana dhahaya say noqon doontaa kisra waa nimanka kisriyiinta ah waa nimankii farisiyiinta ah boqoradooda boqor ka mid ah jijimihiisa haddaad xidhato faqaala suraaqa fii dahshatin asoo yaaban baa wuxuu yidhi kisra bin hurmus ma kisra bin hurmusa ma ninkii la yaqiino adduunka ugu sarreeyeyba qaala nacam kisra bin hurmus buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam waa bishaara waa in nebiga inuu diinta islaamku ay guulaysan doonto waa bishaara nebi moxamed sala allahu calayh wasalam inuu ilaahay xifidi doono ilaalin doono caada wuu kusoo laabtay suraaqa adaraajahu jidkiisii buu kusoo laabtay fawajada annaasa dadkii buu arkay oo ka hor yimid qad aqbaluu soo qaabilay dadkii oo soo qaabilay ayuu helay yanshuduuna raadinaya rasuula allah rasuulka alla salawaatu ullaahi calayh faqaala lahum wuxuu ku yidhi irjicuu war noqda laabta faqad nafadtu waan eeg eego waan fiirfiiriyey alarda arladii nafdan eeg eegid baxdan anigoo baarahaya canhu xaggiisa meel kastaan ka soo fiirfiiriyey wa antum adinkuna laa tajhaluuna jaahilka ma tihiin oo waxaad og tihiin mablaqa basarii aragtidayda fogaanteeda bilahari reedka aan ku arag fogahay farajacuu way laabteen way soo noqdeen oo uu ka difaacay rasuulka salى اlahu alayhi wasalam uma intaa ka bacdi katama waa qariyey suraaqa khabarahu qabarkiisii dhex maray asagii maca muxamadin muxamed iyo wasaaxibii saaxiibkii abubakar xataa ayqana ilaa uu yaqiinsaday annahumaa labadoodu balaqaa inay gaareen almadiinata magaalada madiina wa asbaxa ay noqdeen fii ma'manin meel aamin ka ah min cudwaani qoraysh qraysh cudwaankeedii adowtinimadii iyo cudwaankii iyo xadgudubka quraysh meel ay kaga aamin noqdeen markay gaareen u ogaaday cidda daalika markaa agteeda adaacahu faafiyey marka waa soo arkay meeshaasuu iga hor yimid arrintii buu sheegay falamaa samica jahlin markuu maqlay bikhabari suraaqa maca الnabiyi calayhi الsalaau wasalaam iyo wa mowqifihi mowqifkiisii minhu asaga xaggiisuu ka gaaray laamahu la dagaalay laamahu wuu la dagaalay wuu eedeeyey calaa takhaadulihi dhagartii uu ku sameeyey dusheeda iyo wajubnihi iyo wajub iyo wajubnihi fulaynimadiisii ku eedeeyey iyo wa tafwiitihi dhaafitaankii uu dhaafsiiyey alfursata fursada fursadii moxamed qabashadeeda dhaafitaankii uu dhaafsiiyey tii ayuu ku dagaalay faqaala suraaqana yujiibuhu asagoo ka jawaabaya una jawaabaya calaa malaamatihi la dagaalka abujahl uu la dagaalaayo shicir buu ugu jawaabay abaa xakamin buu yidhi abaa xakamow wallaahi low kunta shaahida haddaad goobjoog ahaan lahayd liamri jawaadii faraskayga arrintiisa wixii ku dhacay id wakhtigii tasuukhu lugaha ay u galeen ama tasuukhu dhulka ay u galeen qawaa'imuhu lugihiisa calagta waad ogaan lahayd walam walam tashkuk mana ka shakin lahayn bianna muxamadan rasuulun moxamed inuu rasuul yahay intaad ku qaylinaysaa buu yidhi waxaa igu dhahay haddaad arki lahayd wallaahi kama shakiseen buu yidhi abaa xakami abaa xakamo wallaahi low kunta shaahidan goobjoog haddaad ahaan lahayd liamri jawaadii faraskayga arrintii wixii ku dhacay id tasuukh markay u galeen dhulka qawaa'imuhu lugihiisa calimta waad ogaan lahayd walam tashkuk mana ka shakin lahayn bianna muxammadan muxamed inuu rasuulun rasuul yahay biburhaanin xujo cad ku socda muxamed rasuul burhaan iyo xujo cad ku socda inuu yahay kama shakideen faman daa yuqaawimuhu waa kee midka ka hortegi kara moxamed sala allahu calayhi wasalam faman daa waa kee midka yuqaawimuhu muqaawan ku samayn kara ka hortegi kara qaban kara sala allahu calayh wasalam daarat alayaam maalmihiibaa dowratahaa dowradoodii soo wareegay faidaa bimuxamedin muxamed aladii muxamedkii kharaja ka baxay min makata maka dariidan asagoo keligiis ah shariidan asagoo la cersanayo mustatiran ku dhuudhuumanaya bijunxi dulaami mugdiga hoostiisa yacuudu waa kii ku soo laabtay ilayha maka xaggeeda sayidan asagoo madax ahoo sayid ah faatixan faatix ah mid furanaya maka taxufu bihi ay koobtay asaga aluluufu almu'allafatu kumaankii kumaan min biidi الsuyuufi seefaha caddaantooda iyo wa sumri الrimaaxi waramada madowgooda sumrigooda intaasoo mu'allafaad mu'allafo ah waa kumaankun ama kumaankii lasoo mu'allafiyey laysku soo dumay oo sayfo cadcad ah iyo waramo sumri ah wataa wa idaa bizacamaa'i qoraysh waaba zucamadii odayaashii qoraysh alladiina uu buuxiyey alarda dhulka ka buuxiyey cunjuhiyatan iyo waqadrasata waa kibri isla weyni cunjahiyada macnaha waxaa loola jeedaa waa takabur isqaadqaad hadrasatan hadrasadana waa kibir iyo iskorkorqaad qurayshtii ka buuxisay arlada yuqbiluuna calayhi waa kuwaasoo soo qaabilaya muxamed khaa'ifiina ayagoo cabsanaya waajifiina baqhaya yas'aluunahu weydiisanaya alra'fata inuu u turu u naxariisto wa yaquuluuna ay odhanayaan maadaa casaaka tasnacu bina war maxaad nagu samayn doontaa maxamedo way ogyihin qaladkay ka galeen maadaa maxaybaa casaaka la arkaa ood mudan tahay tasnacu inaad nagu samayso bina anaga fayaquulu lahum wuxuu ku yidhi rasuulka fii samaaxati اlambiyaa nebiyada samaaxadooda iyo saamixitaankooda asagoo ku socdaa idhabuu antum اطulaqaa baxaf xor baa tihiin buu yidhi baxa wax laydiin haysta ma laha maanta aad buu naxariistay sal اlahu alayh wasalam waa raggii shalay garaacay waa raggii shalay cayriyey waa raggii shalay dhibka gaarsiinayey ilaahay ayaa nasri siiye subxaana wa tacaala ma isqaad qaadaayo ma kibraayo sala اllahu calayhi wasalam saasaad i yeesheen io kanaad i yeesheen ma jirto in badan ambiyadaa lagu yaqaanaa dhaqankan nebi yuusuf calayhi salaam mar allaala markii godka ku rid ay ku rideen ceelka oy dhib kasta ay gaarsiiyeen mashaakil kasta ay gaarsiiyeen markii ugu dambaysay oy mar kasta u soo noqonayaanaysan aqoonin beegib wuu oofiyaa way baxaan way soo laabtaan ilaa markii dambe uu ku yidhi ma ogtihiin waxaad ku samayseen yuusuf iyo walaalkiida antum jaahiluun qaaluu a innaka la anta yuusuf warooga kaayaa ka shakinaad yuusuf maa tahay qaala ana yuusuf wahaada akhii ani yuusuf baana kana walaalkay waayo buu yidhi ilaahay baana galladaystay qofkii rabbi ka cabsadaa taqwadana ku dadaala sabrana ilaahay khayri wanaag buu siiya subxaana wa tacaala markaasay dheen istikfaar noo weydiiy oo iska kaaya cafi innaa kunaa khaai'iin waan gafnaye muxuu ku yidhi qaala laa tadriiba calaykum اlyawm wax canaana maanta korkiina ma ahaani wax aan idin haysta malaha ceelaa lagu rido walaalaya laa tadriiba calaykum اlyawm dhibaatadana la gaarsiiyo maba hilmaanaba ilaa uu ka guursado ilaa ilmo uu ka dhalo ilaa naagtii la furo ilaa waxay dhaca waa xasuusanya qalbibay ugu jirtaa maalin saasuu i yeelay maalin saasuu i yeelay oo waxaan loo baahnayn saamaxaadda waa shay muhiim ah waa arrin ambiyada dhaqan u ah walaalaya waa wax loo baahanya inaan itisaamuxi karno inaan iscafin karno inaan dhibaatada qofka qof kale gaarsiiyu tanasuli karo xataa gebagabadii yuusuf mar allaala markuu dhahay hooyii aabbana soo kaxeeya masar soo dega ka soo baxa tulada aad degan tihiin markay soo galeen oo meeshii ay yimideen oo sujuuddii loo dhacay aabbihii buu la hadlay u yaa abati haadaa ta'wiilu ru'yaaya tani waa riyadii ta'wiisheedii ama ta'wiilkii riyadii hore aanu arkay ilaahay xaq buu ka yeelay id akhrajanii min asijni wa jaa'a bikum min albadwi min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii waxaa lagu soo duubay ani iyo walaalahay shayطaan baa naga dhex booday waa i qabteen ceelay igu rideen saana i yeela waa ma jirto min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii waa lagu tirina maanta ninkaad markuu xumeeya markuu kuu soo baahdo soo fadhiisa horta waa loo beegayaa maantii saa mi yeelino maantii saa maanta deen iga soo raadsanaysaa miya saasaad ii gashay saanaad ii gashay ma fiicna walaalaya tasaamuxa iscafitaanku waa shay muhiim ah alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum sow ma jeclidin inuu ilaahay idin dhaafo subxaana watacaala xataa haddaan annaga qofkaan dembi ka geli lahayn waa jeclaan lahayn in la cafiyo saa darteed wuu jeclaha inaan cafino taasaa marka la tilmaamaya idhabuu fa antum tulaqaa warbaxa xor baatihiin buu dhahay rasuulka sala allahu calah wasalam cinda daalika markaa agteeda cadda suraaqa suraaqa wuu ibnu maalik wuxuu diyaarsaday raaxilatahu gaadiidkiisii wamadaa wuu soo dhaqaaqay ilaa rasuuli illaahi rasuulka alluu soo aada liyuclina suu ugu iclaamiyo uu udaaha uga qaado islaamahu islaamnimadiisa bayna yadayhi nebiga hortiisa wa macahu اlcahdu warqadiisii ballantana wuu wataa alladii katabahu lahu uuu qoray nebiga qabla cashri sanawaatin toddoba toban sano ka hor warqadii loo qorayna kiishkay ugu jirtaa qaala suraaqa wuxuu yidhi laqad ataytu waxaan ugu tegey annabiya nebiga sal اllau alيh wasalam bijicraana jicraana meesha la yidhaahdo fadakaltu waxaan u soo galay fadakaltu waan galay buu yidhi fii katiibatihi ciidankiisii baan soo dhex galay oo min alansaari reer ansaareed ahaa fajacaluu waxay guda galeen muslimiintii ansaareedna yaqracuunanii inay igu garaacahayaan bikucuubi arrimaaxi seefaha rimaax warmaha dheh kucuubkooda waa meelaha dambe warmaha meeshaysan waxba ka dilna ushoo kale ah inay igu garaacahayaan wa yaquuluuna ay odhanayaan ilayka ilayka war ka fogow ka fogow meesha ilayka ibtacid ibtacid ka dhaqaaq meesha maadaa turiid maxaad doonaysaa ilan lama oga lama yaqaana ciidankii buu soo dhex galo waxaa lagu garaacay kucuubtii warmaha yaquuluuna ilayka ilayka fogow fogow maadaa turiidu famaa ziltu maba ka zuul warkooda dheg booma dhigin buu yidhi ashuqu inaan isku soo ciriirinayo sufuufahum safafyaalkooda xataa qadowtu ilaan ahaaday oo aan soo gaaray qariiban meel u dhow min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal allahu calayh wasalam wahuwa rasuulka oo calaa naaqatii hashiisii saaran farafactu yadii gacantaydan kor ugu qaaday bilkitaabi warqadii waqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ana suraaq ibnu maali suraaq ibnu maaligaan ahay rasuulkii allow ana suraaqatu bni maali wahaadaa kitaabuka lii kana warqadaadii aad ii qortay waaye faqaala rasuulu calayhi الsalaau wasalaam udnu minii yaa suraaqa udnu iisoo dhowow iisoo dhowow haadaa ym yowmu wafaa'in birin waa maalintii balan oofinta iyo baarinimada ma aha maalintii dhibaatada laisgaarsiinaayey haddaan maanta guulaystoon adkaaday dadkii shalay dhibaatada i gaarsiyey maalintii laga arsanaya ma aha waa maalintii biriga loo samaynayo waa maalintii lasoo dhowaynahayey waa maalintii ballanta laisku oofinahayey faaqbaltu calayhi waan qaabilay waaclantu islaamii islaamkaygii baan caddaystay bayna hortiisa waniltu waan gaaray min khayrihi wa birihi khayrkiisa iyo birigiisa waa suuragal jecraano xoolaa lagu qaybinayey in xoolo fara badan la siiyey lam yamdi kama soo wareegan calىa liqaa'i suraaqati bni malik lirasuuli illaahi rasuulka alla markuu la kulmay hayru wax aan ahayn bidcata ashhurin dhowr bilood rasuulka sala اllahu calayhi wasalam hayru bidcati ashhurin xata اkhtaara allah ilaa ilaahay doortay nebiyahu nebigiisa ilaa jiwaarihi jiwaaradiisii wuu dhintay macnaha rasuulka faxasina waa murugooday alayhi calayhi rasuulka dhimashadiisa suraaqa suraaqa u murugooday ashadd alxusni murug midda ugu daran wajacala wuxuu gudagalay wajacala wuxuu bilaabay yataraa'aa lahu daalika inuu hortiisa soo dhiganayo inuu istustusayo yataraa'aa lahu daalika alyowm maalintaas alladii hamma uu damcay fiihi gudaheeda biqadlihi inuu nebi moxamed u dilo min ajli mi'ati naaqa boqol halaa dartood taasaa hortiisa imaanaysay wuxuu mar kasta istustusahayey oo mar kasta hortiisa soo marmaraysay ee waa ninka suraaqe ahe oo mar kasta agtiisa imaanayey maalintii uu damacsanaa inuu nebiga boqol halaa ku dilo sala allahu calayh wasalam iyo wa kayfa sidii anna nuuqa addunyaa kullaha wax allaala waxa hala ah oo geelo ah oo adduunka saaran kulligood qad asbaxad ay u noqotay alyowma maanta laa tusaawi midaan la barbardhignayn cindahu agtiisa qulaamatun wax yar oo min dufri nebiy nebiga ciddidiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam cijida nebiga gobol ka mida ama ciddidiisa iyo wax kastoo geel ah oo adduunka saaran ma aha boqol waxa adduunka saaran oo dhan ma sin maayaan oo iskuma dhigmaan buu yidhi inaan ku beddesho qulaamad ama shay waa cad yar waa waxa yarkee saqiiradai qidcada yare ciddida ka soo dhacdaa oo nebiga uu leeyahay taasaan ka jeclahay waxa geela adduunka saaran waxaase hortiisa marmarayay wa jacala wuxuu gudagalay galay yuraddidu inuu ku celcelinayo qowlatihi lahu nebiga qowlkiisii uu asaga u yidhi kayfa bika see xaalkaabuu noqon doonaa yaa suraaqatu suraaqow idaa labista haddaad xidhato siwaaray kisra kisra jijimooyinkiisii duuna an yukhaamirahu shakun duuna an yukhaamiruu ayadoo maskaxdiisa aysan ku soo dhicin shakun wax shaki ah fii annahu asagu sayalbisuhumaa inuu labisin doono labadaa jijimood inuu xidhan doono wax shakiya qalbigiisa ama maskaxdiisa kuma soo dhicin suraaqo uma kabacdi daarat alayaam maalmihiibaa dowrataha wareegoodii soo wareegay karatan ukhraa mar kale waaala amru muslimiin muslimiinta arrintooda waxay ku soo wareegtay ila alfaaruuq cumar alfaaruuq ridwaan ullaahi calayh wahabbad way soo boodoo way soo kaceen juyuushu lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii fii cahdihi wakhtigiisii cumar almubaaraki ee barakada lahaa calaa mamlakati faris faris meelihii ay deganaayeen iyo mamlakadoodiibay ku soo baxeen kamaa yahubbu licsaa sida ay dabayluhu u soo kacaan oo kale fadafiqad waxay guda galeen ciidankii muslimiinta tadukku inay garaacaan alxusuuna dhufiisyaalkii watahzimu ay jebiyaan aljuyuusha ciidankii wa tahuzu ay ruxaan alcuruushu curushtoodii waa mulkigoodii curuushdoodii waa boqortooyadoodii inay ruxaan wa tuxrisu inay koobaanay soo ururiyaan alkhanaa'ima khaniimooyinkii taasay markaa bilaabeen xataa adaala allaahu ilaa ilaahay uu tirtiray calaa yadayha ciidanka gacmahooda dowlata alakaasirati akaasiradii dowladooda waa dowladii akaasirada ahayd waa kaysariyiintii baa markaa loola jeeda waa furus boqoradoodii ilaa uu ku tirtiray ilaahay wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkoo min awaakhiri ayaami khilaafati cumar cumar khilaafadiisii maalmihii ugu dambaysay qadima cala madiina magaalada madiina waxaa soo galay rusul rusul iyo ergo oo sacad ibn abi waqaas uu soo diray yubashiruuna ayagoo bishaaraynaya khaliifata almuslimiin muslimiinta khaliifkoodii waa cumare bilfatxi guushi wayaxmiluuna xambaarsan oo u soo wada ilaa bayti lmaali lmuslimiin baytulmaalka muslimiinta khumus alfay xoolihii khaniimaday fayga ahaa khumuskoodii alladii hanimahu oo ay soo haniimaysteen alguzaatu kuwii duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kuwii jidka ilaahay ku duulahay ay markaa soo mareen falammaa wadicat falammaa goortii wadicad lasoo hordhigay alkhanaa'imu haniimooyinkii bayna yaday cumar cumar hortiisa nadara ilayhaa wuu eegay cumar waa fiiriyey khaniimadii fii dahshatin siyaab badan buu u fiiriyey faqad kaana waxaa ahaa fiiha khaniimadaa waxaa ku dhex jiray taaju kisra kisra taajkiisii waa koofiyadiisii almuradacu ee lagu qurxiyey biduri duriga waa jawaahirta waa shayga laysku qurxiyo wa hiyaabuhu dharkiisii almansuujati laga sameeyey bikhuyuuqi dahabi dun dahab ah dunqudbi baa laga sameeyaa dharkeena asaga kiisa dundahabaa laga sameeyey wa wishaaxuhu kuushiisii almanduumi ee lagu taxay biljawhari jawhar lagu taxay kuusha maanta dun baa lagu taxaa tiisa jawhar baa lagu taxay iyo wa siwaaraahu labadiisii jijimood alladaani labadaasoo lam tara alcaynu indha aysan arkin milihimaa ayagoo kale qadun weli baa ku jiray laa xasra lahu aan la koobi karin oo la koobi waayo oo min nafaa'is alaakhiriin min nafaa'is اlukhraa waxyaabo kaloo fiicfiican ah ayaa qanimadii ku dhex jirtay fajacala cumar wuxuu guda galay yuqallibu inuu ku gedgedinahayo haada alkanza ahamiin kanzigaa iyo maalkaas qaaliga ah biqadiibin qori qori laga sameeyey ama geed qori laga soo gooyo timirta yuu ugu rogrogahay oo kaana fii yadihi gacantiisa xataa ma saarin radia allahu canhu fabaltafata wuxuu eegay ilaa man xawlahu dadka gaararkiisa joogay wa qaala wuxuu ku yidhi inna qowman qowm addow gutay haadaa midkaan war dad kan gutay oo intay meel fog ka soo qaadeen halkaan keenay waxna aan ka qaadin waxna aan ka dhacin la umannaa'u alla aaminnimo badnaa buu yidhi maxaa ka aaminnimo badan la umannaa'u alla dad aaminiin ahaa qoomkii gutay oo sida ay tahay u keenay fa qaala lahu cali bna abi aalib baa cumar wuxuu ku yidhi wa kaana cali wuxuu ahaa xiina idin wakhtigaa xaadiran mid goobjoog ee eh, innaka adiga cafafta dhowrsanaatay innaka adiga cafafta mid dhowrsanaaday baa noqotay cumarow waad iska ilaalisay xoolaha iyo hantida dadweynaha inaad boobto facafat racyataka kolkaasay racyadaadii dhowrsanaadeen madaxay ku xidhan tahay adaa cafiif noqdoo dhowrsanaaday facafad markaasay dhowrsanaatay racyatuka racyadaadii yaa amiira almu'miniin walow ratacad haddaad daaqi lahayd waxyaabaha dadku ay leeyihiin haddaad intaad dhex gashaadan u aaba yeeli lahayn la ratacu ayaguna way daaqi lahaayeen haddaad damka siinayd xoolaha dadka maba ku soo gaareen waxaanba waxaa la baabi'in lahaa inta jidka lasoo wado sababta lagugu keenay waxay tahay adaa cafiif noqotoo dhowrsanaatay waa meeshaa dacaa wuxuu u yeehay alfaaruuq cumarulfaaruuq ridwaan ullaahi calayhi suraaqata bin maalik faalbasahu wuxuu u xiray wuxuu u labisay qamiisa kisraa kisra qamiiskiisii wa saraawiilahu surwaalkiisii wa qibaa'ahu mashlixiisii qibaha waa go'a korka laga qaatee inta badan carabtu markay qamiiska qaataan yay saa u qaataana kor laga dabooshaa kaa quruxda badane qibaayiisii waa go-iisii koreed ama mashxalkiisii dheh waa khufayhi iskaarbihiisii buudkiisii ama kebihiisii khufaynkaa loo labisay wa khalladahu wuxuu garabka u saaray sayfahu sayftiisii iyo wa mindaqatahu suunkiisii suunkiisiina waa loo xidhay wa wadaca wuxuu saaray cumar calىa ra'sihi suraaqa madaxiisa taajahu taajkiisu waxaa la saaray hurmus ninkii laga soo qabtay kisra wa albasahu wuxuu u labisay siwaarayhi labadiisii jijimood nacam haha ka shakinina siwaarayhi waa labadiisii jijimoode cinda dalika hatafa almuslimuun markaa agteeday muslimiintii dhawaaqeen oy dhaheen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaahayaa weyn ilaahayaa weyn ilaahayaa weyn uma اltafata cumar ilىa suraaq cumar suraaquu saa u eegay wa qaala wuxuu yidhi bakin bakin waa kelima tacajub ah hashac qaar baa dhahaa allay qaar baa dhahaa say noqoto waa kelima tacajub ah waa shay lala yaabo markaad aragtaa la isticmaalaa bakin bakin buu yidhi cumar ucayraabiy ucayraabiyu ku yaroo herbaadiye ah buu yidhi oo min bani mudlajin reer bani mudlaj ah boqol halaad raadin jiray waay calaa ra'sihi madaxiisa miyaa taajo kisra saaran maanta wa fii yadihi siwaaraahu ma labadii jijimee kisraa gacantiisa ku jirtay ku yaroo reer miig ahaa oo baadiye ku dhasho baadiye ka yidhi uma kabacdi rafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday rafaca ra'sahu madaxiisiibuu ila samaayi xagga kora u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayo innaka adiga manaxta waad ka mancisay haada almaal maalkan ee kan ah rasuulak rasuulkaaga wa kaana axabba ilayka minii axabbu ilayka minii wuxuu ahaa mid xaggayga laga kaa jecel badan yahay wa akrama calayka dushaadana karaama ku leh waayo nebi moxamed muusan helin sala allahu calayhi wasalam wamanacat waxaad ka mancisay abaabakrin suraaqa hadlaaya wa kaana axabba ilayka minii wa kaana wuxuu ahaa axabba mid loo jecel yahay ilayka xaggaaga minii ani xaggayga macnaha aniga iyo abubakarna abuubakar baa xaggaaga loo jecel yahay wa akramu calayki waa mid korkaaga ku karaamo badan wa acdaytaniihi allow waad isiisay buu yidhi wa acdaytaniihi anaad isiisay maalka fa acuudu bika adaan kaa magangelaya an takuuna inay ahaato qad acdaytaniihi midaad ii siisay litamkura bii makri litamkura bii inaad igu makriso waayo waxyaabo fara badan baa dadka ay ku kadsoomaan qof waxaa laga yaabaa hanti fara badan iyo xoolo fara badan la siiyey salaadna aan tukanin maxaa loo siiyey waxaa loo siiyey waa makrifal ilaahay subxaana wa tacaala ina kaydii makiin buu yidhi dhagarteedu way adag tahay sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun meel aysan ogeyn baanu ka sabaansabaynaa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala sabaansabka inta badan ribaad rabtaa inaad qabato wayna kaa baxsanaysaa wax yaroo coos intaad soo qaadaad saad afka ugu saaraysaa waad u soo dhowaynaysaa daacad inaad siiso ujeedadaad maxay taa inaad qabato waa makrifal baa la yidhaahdaa waa istidraaj waa sabaansabid ilaahayow amay sabaansabid ii tahay buu yidhi adaan kaa magangelayaa inay makrifal ani ii tahay uma bacdi lam yaqum kama uusan istaagin waa suraaqa min majlisihi majliskiisa cumar waa suuragal in loola jeedo fa acuudu bika an takuuna qad acdaytanii litamkura bi inay makri ani ii ahaato makri fal ah waayo nebigii waa waayey abuubakar baa waayey anaa helay uma lam yaqum kama uusan kicin cumar min majlisihi majliskiisii meeshii uu fadhiyey xataa ilaa qasamahu uu u qiibiyo xoolihii meesha yaalay bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda hal gurina kama dhisanin waxna kama qaadanin radia allahu tacaala canh uma intaa kabacdi lam yaqum kama kicin min majlisihi majliskii uu fadhiyey xataa qasamahu ilaa uu ku dhex qaybiyey xoolihii bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda suraaq ibni maalik qisadiisii cajiibka badnayd ayaan meesha oga baxaynaa saxaabi kaloo ku xigo fayruus adaylamiyo la yidhaahdo ayaanu geli doonaa haddii rabbi idmo subxaana watacaala waynu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo fayrusadaylami wabilaahi towfiiq allahu subxaana watacaala